بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirka waa kii afraad ee ka mida min kitaab اlmanhaj oo kitaab الnikaax wa xaqu اlأwliyaaءi abun ثuma jadun ثuma abuhu ثuma ahun لabawayni aw لabin ثuma bnuhu wain safl ثuma camun ثuma saaئir اlcasabaةi kaاlإrثi wayuqadamu ahun لabawayni calى ahin لabin fi اlأdhari su-aalka maynan ku joogin sheekhu wuxuu u gudbay fasalkii labaad ee ku saabsanaa fii tartiib اlawliyaa fasalkii koobaad waynu soo maray waynu sheegnay in laba baab ay ku jiraan marka fii bayaan axkaam alawliyaa baabka koobaadna uu sideed fasal ka kooban yahay fasalkii koobaad waynu soo maray kan wuxuu ku saabsan yahay fasalkii labaad fasalkan labaadna nuxurkiisu waxaa weeye fii tartiib alawliyaa awliyada gabadha meherinaya in la kala ratibo oo nin walba ninkuu ka horeeyo laga hormariyo asalkuna waxaa weeye saddex buu ku dul wareegaya tartiib اlawliya alqaraaba uma alwilaaya cafwan uma alwalaa uma salطana saddexdaas sabab weeye horaana waad soo marteen tartiib alawliya marka waxaa loo horumarinhayaa qaraabada asalka koobaada qaraabadaa horayn kadib haddii qaraabo la waayo casabo la waayo waxaa xigahaya alwalaa hadday gabadhaa soo martay addoonnimo ciddi xoraysay ayo casabaadkoodii baa imanaya haddii la waayo muctiq iyo qariib midnaba dowladda muslimada ah qudaadeeda iyo xukaamteeda wax meerinaya qaraabada waxaa ka mid ah marka alabu waljaddu baa u horeeya tii sheekhu ku bilaabay wuxuuna yidhi waa xaqu lwliyaai awliya midka u gacalka gabadha midka u inuu meheriyo gacanteeda uu qabta nikaaxeeda abun aabba weeye dhalay haddii maxaa yeelay qaraabada inteeda kale asaga aabbahay ku soo dhowaanayaan ayib waxaan ka ahayn suldaanka iyo muctiq awliyadoo dhanba asagay ku soo dhowaanayaan awog wuxuu odhanhaya waa wiilkaygii dhalay wixii kalena asagay ka farcamahayaan adeerku wuxuu leeya walaalkay baa dhalay wiilku wuxuu leeya walaashay halkaan bay ku soconaysaa maadaama asagu laga farcamo nin walbana asagu uu ku soo dargalo saasaa loogu hormariyey cinda shaaficiya weeye muran badan baa ka taagan shaaficiyada eh, culimo badan baa sidaa qaba ama maalik iyo isxaaq iyo cubaydillahi bn xasan alcambari waxay leeyihiin abu yuusuf alqaadi axaqu lwliyaai waxay leeyihiin albnu uma alab sidaan idiin qoran ma aha musallam waa sidii annagu aan qabnay wadaadana ay nagu raaceen ama maalik bnu anas iyo isxaaq bnu rahuya cubaydillahi bn xasan alcambari iyo alqaadi abu yuusuf alqaadi alxanafi asagu waxay leeyihiin axaqu اlwliyaai waa albnu uma alabu sidaasay taagan yihiin ayb uma jadun awubaa ku xigo abulabi loo jeedo uma abuuhu awowga aabbihiibaa kusii xiga haduuba nool yahay wey intuu doonayba ha gaadho uma intaa kadib akhun liabawayni walaal gabadha la guurinaha la dhasho aabbihi hooye la wadaagaa xiga aw liabin ama walaal aabba la wadaaga gabadhaa la guurinayo uma intaa kadib ibnuhu ibnulakh baa xiga hayahade waa in safala haba hooseeyo ayb maxaa yeele way ka sokaysaa adeer waa dambeeya uma intaa kadib camun adeer baa xigahay oo liab ama liabaweyn ah ibnulahuna sidunbuu kuu noqon liab aw liabaweyn uma intaa kadib saa'iru lcasabati qaraabada inteedii kalea u xaqla gabadha inay meheriyaan kalirti dhaxalkii saynu ku soo maray sidii loo tartiibin jiray dhaxalka maxaa yeele ma'khadku waa waaxid bay leeyihiin shaaficiyadu laakiin wuxdadaa ma'khadka ma aysan iltizaamin wayna laba afleeyeen shaaficiyo masaladan ayaga iyo cidda raacdayba iskumaysan lawaduwanin maxaa yeelay haddii la yidhaahdo waxay ku soconaysaa tartiibkii casabaadka fi اlirثi aqrab wla اcasabaat وaqrab اcasabaat fi اlirثi waa alibnu so sidaa ma ahayn haddana agtoodu ibnigu ma aha weli ibnigu haweenaydu wiilkay dhashay ma meherin kara cinda shaaficiya marka taasi way laba afleeyeen oo marka awl casabaat aqrab casabaat wuxuu ahaa albnu uma alabu baa xigay hunaana alabu weeyaan wiil la dhalayna oy haweenay lamherinaya dhashayna meeshan shuqulba kuma taasi waa mid waxay kaloy ku laba afleeyeenuon munaasab ahayn ninka caalimka markuu ijtihaadaya inuu asalkiisa idiraadiyaa la rabo oo uu toosiyo xaggana uusan jebin ilaa bidaliil waa inagii soo maray wilaayadu gabadho gacal waxaa loogu noqdaa laba sabab ima liricaayat اlmaslaxa aw lidafci اkhadaada gabadha ceebteeda iyo nuqsaanta ku imanaysa iyo kufjabkeeda iyo waxaa nin ka dhiidhiahaya oo dhibsanaya oo hilibku u danqanayo ayaa la rabaa inuu gaca u noqdo ama nin ilaalinaya maslaxadeedii iyo danteedii weli waxaa lagu noqdaa inaad tahay daafic lilkhadaada aw raacin limaslaxa idan gabadha aabbaheed iyo wiilkay dhashay waxaa aad iyo aad ooga daran kuna dagaalama ku dhinta wiilkeeda ayib sidoo kale akha liumka shaaficiya darka way ka saareen walaalkeed hooyo akhla umka ah darka way ka saareen bismi اlwliya weli weeye fi luqati اlcarab wa fii mafhuumi shaaric fii cumuumi shaaric lafdiga marka laba iطlaaqiisa intuu asagu ka danqanaya gabadha walaalkeed hooyana in adeer kama danqado curfi markaa jiro carbeed baa laga yaabaa fuqahadu wax badan inay ku dhiseen laakiin annagu markaan soomaali nahay gabadha walaalkeed hooyo geribuu ka xigaa inay xumaan samayso ama lagu xadgudbo in adeerku waa shisheeye martolla waaye buu soo gurmadaa wamaca daalika akhli uma cinda shaaficiya weli ma aha waad ogtiin baan u malay marka dafculqadadana maysan toosinin ricaayatulmaslaxana maysan toosinin qiyaaska ay nikaax calal miirada uga qiyaas qaateenna maysan toosinin kulli waa usuul jaban oon waxba lagu dhisi karin wey laakiin iska ogaada sheekhu wuxuu uhi wayuqadamu waxaa la hormarinayaa akhun walaal baa la hormarin liabaweyni aabbiyi hooye gabadha la wadaaga calaa akhin baa laga hormarin liabin aabba la wadaaga fil adhar haddaynu qabsanno horumarintaa hadday tahay bahbaa ma dhaxashe inta walaalkii liabaweynka uu jooga ninkaadan aabbaha la wadaago gabadha ixtiraam hadday tahay way quruxsan tahay haddayse tahay walaal liab ah walaal gabadha aabba la wadaaga hadduu meheriyo kii abaweynkae shaqiiqee laxmigaa ah uu jooga nikaaxa waa baail daliil bay u baahanta daliilna ma jiro bulaanku iyo fasaadku waa xugum sharci ah oo wadca yaxtaaju ilaa daliil lama hayo haddayna uga qiyaas qaadin xataa tartiibka haboona habboonaan laga dhigo oo haddii awowgu gabadhi meheriyo aabbihii joogo xogow awow waa tallaabsata ha la yidhaahdo laakiin waa faasid sal ma laha daliil ma laha suuban wuxuu biwaliyin culum waxay isku ijmaaceen waxaa loo jeedaa ilaa biidni waliy weli idinkii mooyeen gabadhi ma mehersanto sidaysan u mehersamayn ilaa biidniha ayadu inay fasaxda mooyeen hadday baaliqa tahay caaqilo idan la'aanteed meher ma asaxayo bidaliili saxiix weliga idan la'aantiisana nikax ma asaxayo bidaliili saxiix idan aabbuhu waa weli awguna waa weli mafhuumka shaarica lafdiga cumuumkiisa luqada lagu kala baxahaya waxaad shaaficiya oga saarteen xanaabilood oga saarteen maalikiya oga saarteen waa la rabaa marka a'immada ninka ugu madhab wanaagsan baabulwliya marka la maray waa abu hawr abu hawr waa ibraahim bnu khaalid tilmid shaafici waa nin imaam mustaqilah ninkaasa ugu fiican wuxuu leeyahay kullu man waqaca calayhi ismu waliyin fa nikaaxhu jaa'izu nin walo magaca welig soo gala oo weli noqonayo curfan wa sharcan wa luqatan weli wayuu taagan yahay ra'yiga asaga shaafici baa qabay intuu ciraaq joogay masr markuu yimid ayuu iska bedelay ra'yiga asaga isxaaq bnu rahuya asago riwaayo taa ay ka sugan tahay ka madhabi abi thawr maalig bay ka sugan tahay riwaaya ka madhabi abi thawr marka أwlى الnaas biاlitibaac haddii cidun la taqliidinay fi hada albaab waxaa wey waafaqsana ظaahir الshariica alimam ibnu hawr wey ayib daahiriyan ayaguna abu hawr bay ku feshan yihiin dhibban ma laha aynu ka socon mar haddaan laakiin annagu shaaficiya aan nidhi baabka nikaaxa waxaan oga qiyaas qaadanaynaa baabka dhaxalka halkiisi baan marinay sida walaal liab ah uusan wax u dhexlaynin haddii liaba weyn uu joogo yaa waxaan leenahay walaal aabbiyo hooyo aad wadaagtaan oo jooga hadduu gabadhi mehersho kii aad aabba wadaagtay nikaaxa waa maxay waa baail baan leenaha nag waadna fahanteen walaa yuzawiju ma guuriyo bnun wiil bibunuwatin wiilnimo hooyadii ku guurin mahayo qaadinimo wuu ku guurin karaa hadduu wiilku qaadi yahay hooyadii iyo walaashii iyo wixii o dhan xilkaa iyo awoodda islaamku siiyey yuu ku guurinaya illa hooyadii waxay ka mid tahay raciyadday ka mid tahay walaashii raciyadday ka mid tahay hadduu ilma adeernimo yahay ilma adeernimo ku guurinhayana ayib waa dhici kartaa xil kale iyo sabab kale iyo mas kale waa ku guurin karaa laakiin waa hooyaday ibninimo kuma meherin karaanu nidhi annagu oo shaaficiyu maxaa ku diideen waxaa nidhi hooyada iyo wiilkan nasab ay ku kulmahayaan ma jiro oo ceebtiisa iyo wax haleela ay ka wada danqanayaan waxaa laga yaabaa islaantu inay tahay reer macalintaa laga yaabaa wiilkuna uu yahay qolyo kale uu yahay marka abtirka waxa haleelahaya dhaawaca ama danqasho ama ceeba ama dhaleeca danba kama laha wiilku ayb marka waxaa laga yaaba hooyadu inuu ku meheriyo mid midgaan ah xagga akhlaaqda iyo dhaqankaan ka hadlayna hadda kii nasabka ma ah hadda korna kanada lagu maxkamaday maaad midgaan u sheegtay dhibba ma laha marka waxaa weeye danba kama laha hooyadii meeshuu doona ku tuurahaya waxaan leenahay wiilka anagu wiil aan dhaqaana ama hadduu soomaali aan nahay wiilka hooyadii meeshuu doona ku tuurahaya een kan danqanaynin ceebteeda iyo dhaleecada iyo cambaarteeda annagu maba naqaanaba carabiga idinku haddaad taqaanaa hala keeno wiilku annagu waxaan ku naqaanaa hooyadii ninka xumaan ku sheega ama ka agbaxa meel ku tuura xidmihiisu bannaan ka dhigahayaaba wiilkaa wiilashaanada maa waa wiilal kalan u malay oo meelo kale ka yimid shuqulba kuma lihi waad fahanteen ba ila tahay almuhim annagu waxaan leenahay asaga iyo hooyadii kuma kulmahayaan abtir iyo jad iyo oday dhaleecada iyo cambaarta lagu dhejiyo ay wada dhibayso haddii laakiin nasab ay ku wada kulmahayaan hooyadiiyo asaguna ay ka wada banqanayaan nasabka asagaa wuxuu ku meherinayaa nasabkaa kaleu ku meherinaya ibn camka iyo baabkaasay kuma meherin karaan nidhi wiilnimo halkaasay adugu la mareen wa qiyaasan bayna shaaficiyi cala alakhi liumin akhi lium walaashii suusan u meherin karin wiilkuna hooyadii ma meherin karo bijaamic mid walba hooyanimou ka soo galo ka soo dhowaaday waxaa la yidhi asalka yaa idin ogolaaday asalka mutanaasaca yaa idin aggeed ku haysaan aayad iyo qur'aan iyo ijmac keen iyo xadiis odhanaya walaale umhooy wax ma mehriye asalkan yaan mutafaq ahayn oon laydin ogolayn faracana iska badaa baa layidhi markaasaa saa darteed saddexda imaam maalikiyo xanaabilo iyo xanafiyo intuba waa nagu khilaafeen maslada ayada ah oo wiilka ah axmed baa keliya leh ah, abu xaniifa asagu oo ra'yigiisa riwaayo canhu wey kale abu yuusuf iyo kayrkii laga wariya ayagu waxay leeyahan wiilkaaba horeeya aabbaha lambar laba ah axmed keliya wuxuu yidhi aabbaha horeeya uma alibnu tartiibka alabu baa iskale meherinka uma alibnu haddii aabba la waayo axmed muxuu wiilku waa weli dhammaystira cid walbana ka horeeya marka aimada saddexdaa masalo way nagu khilaafeen wiilkooyadu wuu meherinhaya wuxuuna ku meherinayaa bilbunuwati liannahu waa weliyun bay taagan yihin saa dartee abu ibraahim ismaaciil bn ibraahim almuzani ismacil bn yaxya almuzani cafwan wuu khilaafay shaafic uu yihi abadan ma qaadan karo albnu waa weliyun dhammaystiran wa aquulu bima qaala bihi aلalaaثatu saddexdaa siday yidhahdeen baan ku tegay buu leeyahy asagaana saxan laba daliil shaaficidu way taxriifiyaan oo way leexiyaan ilaa ay u dhaqmeen sida xanafiya oo la dhaqanta xadiidkii ahaa ayuma mra'atin nakaxat biayri fanikaxa baal waxay kusii daayeen oo ta'wiilkii fasaadka badan watoo kale kusii daayeen axaadiidka umu salama nabiga waxaa u meheriyey wiilkeedu cumar ibn abi salama asagoo yar xadiidkaana min xayu sanad uu sugan yahay wadaaddaa buu ku furay abu alxa ansaari umu sulaym markuu mehersan yahay riwaaya waxay sugtay inuu anas meheriyo wiilkeedii ah ayb haddaad labadaa nas ee khaaskaaba naga kicisaan waxaan leenahay naga dhaqaajiya naska adilada guude laa nikaaxa ilaa biwaliyin fankixuuna biidni ahlihinna warku marka sidaas wey fain kaana hadduu yahay wiilkii ibna ibna cammin ina adeer hadduu yahay ina adeer gabadhu nimay ilma adeer ahaayeen nimuu dhalay baa guursaday mt marka m maay wiilka wuxuu noqon hayaa ilma adeer wey fain kaana hadduu yahay ibnigii weeye ibna ibni cami in adeer wiilkii weeye aw muctiqan buu noqdayba wiilku hooyadiibaba xoreeyey maala aw qaadiyan buu noqday zawaja bihi ay bilqadaa'i wاlcidqi wabni اlcumuumati buu ku meerin weye wuxuu ku meerinayaa sababkaasuu ku meherinayaa yacni in adeer buu noqday hooyaduu xoreeyey hadda ka hor qaadi weeye muslimiintoo weli waa qaadi guud zawaja bihi ay bidalika asabab sababka asagoo imaa biاlqضاء aw biاlcidqi aw bibni اlcumuumati in adeernimadaasuu wax ku meherinhayaa ee kuma meherin karo wiilnimada oo maxaa jira waxaan leenahay wiilnimadu waxay ahayd maanicee ma ahayn inay asbaab kale hor istaagaan ayadaa diidaysa in lagu meheriya mooyaan asbaab kale ma aysan hor istaagi karin ayib leenahay albunuwatu cindanaa ma wilaayo fi nikaax laakiin ma asbaab kale oo lagu meheriyo waad fahanteen baa ka socon sheekhu wuxuu idhi lam yuujad haddaan la helin mid gabadha la dhashay la meherinaya zawjada weeya nasiibun baan iyay dhigaan bacdu nuskhna nasabun baa iyay dhigaysa fain lam yuujad haddaan la helin ay qariibun gabadha mid la dhashay oo xagga nasabka kala dhashay zawaja almuctiqu kii xoreeyey baa guurino weli u noqon uma intaa kadibna casabatuubaa yaa noqonaysa kalirti haddii nasiib la waayo waa soo sheegna haddii asbaabtu waa qaraabo iyo walaa iyo saldanaynu soo nidhi haddii qaraabo la waaye welihii baa imanaysa zawaja almuctiqu muctiqa haddii la waayo uma casabatuhu kaa wax horeeyey casabadiisii wiilkiisii aabbihii awowgii adeerkii bay noqonaysa kalirti sida dhaxalka aad ku soo martay waxaana uu dilay xadidka ibni cumar alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi laa yubaacu walaa yuhab ayb sidii nasabkun baa la yeeli wey mar haddii haddii waxaan leenahay nadarkuna waxaa weeye aabbuhu iyo qaraabadu maadaama ay gabadha sabab ugu noqdeen inay min alcadami ila alwujuud oo ilaahay abuuraba oo biyihii aabbaha laga abuuray kadalika muctiquna wuxuu sabab ugu noqday gabadhu inay ka baxdo min alriqi wاlcubudiyati ilaa fadaai اlxuriya wayuzawiju catiiqata اlmar'a wuxuu u baxay sheekhu haweeney hadday ku xorayso bal ka war gabadhii haweeney baba xoraysayba haweenna wilaayatu nikaxa looma ogolayn wadaadoo baltabdheh wayuzawiju waxaa meherin catiiqaة اlmarأati faciila bmanaa mafcuula catiiqaة اlmar ay mactuuqaة اlmarأa haweenaydu tay xoraysay man duul baa meherin yuzawiju meherin lahaa oo gurin laha almuctiqata midda wax horaysay maadaamad intay nooshahay maadaamad xayatan intay muctiqadu nooshahay gabadh baa loo baahday in la guuriyo waa loo waayo qaraabo kale idan muctiqeeduna wuxuu noqday haweeney baa xoraysay haweeney waxma mehrin kartee waxaan dhahaynaa adigan xoreeye sayidada ah adiga yaa yaa kuu ah weli iyo qaraabo aabbahay wiilkaygii walaalkay adeerkay awowgay kuwana waxaan leenahay meherinaya axadka adigu ku meherin lahaa ayaa meherinhaya gabadhaad xoraysay waad fahanteen baylata maadaamaad xayatan intay noosha maxaa yeelay maadaama ayadu nafteeda aysan weli u noqon karin muctiqadu nafteeda weli ooma noqon karto nikaaxna mana aqbali karto mana iijaabi karto welina kama noqon karto zawjna kama noqon karto qabuulka agga qabuulka mar haddaysan nafteeda waxba u hanan karin cid kale warkiiba joojo wey ayib naftiisa ninka daryala maaa l mid tole daryala miyay ahayd almuhim nafteeda bay ku fillaan weyday cid kale warkiiba jooji marka saa dar waxaan leenahay cidda adiga weli ku ah ayaa weli u ah wax adiga kaa farcamay walaa yuctabaru la eegi mahayo waa iska masale iyo qiyaas nadar saxiixa wey maxaa yeelay inta la helahaya iyada casabaadkeeda iyadaa ila xaqa iska lahayd maanic baa ku qumay oo haweenaynimo ah waxaa imanaya cidda daba istaagaleed u guuri mayno marka weli caam oo salane iyo boqor iyo madaxweyne walaa yuctabaru la tixgelin mahayo idnu lmuctiqati tii wax horaysay idankeeda la tixgelin mahayo fii taswiiji catiiqatiha baa loo jeedaa filasaxi haddaynu qabsano ayadaa markaan leenahay waxaa wax mehrinahaya cidda adiku mehrina aabbaha iyo wiilkaada iyo markaan leenahay ayadaa wax cidaan la weydiin maayo maxaa yeelay idankeedu maxaa yeele wakiilna ma noqon karto wilaayana ma ilaha fi hada alqadiya marka asaxu sidaasuu leeyahy wadaadda muqaabilka wuxuu leeyahy idan waa la weydiinhaya maxaa yeele sayido dhan weeye aan laga tallaabsanayni haweenkaaba idan la weydiinhaya marka la guurinhaye bal sayidoy gabadhi baan mehrin la soco ha la yidhahdo xun xoogo madax buurid ah muqaabilku saasuu leeyahy فإdaa maaتaت ay المctiقة tii xoraysay hadday dhimato زawaجa waxaa guurinhaya man lahu الwalaaء haweenaydii gabadhan xoraysayba geeriyootayba idan yaa werin yaa guurinaya زawaجa waxaa taa guurin la xoreeyey man lahu اwalaaء ay walaaء اcatiiq muctiqa cafa walaheeda ciddi lahayd ayaa markaasi guurinaysa لأnna اlwalaayaةa في النiكاx annagu waa waa farcu can اlwalaayaةi alcaama marka sida hadday muctaqadi dhimato yaa dhiman yaa dhimanaya almuctiqa aw almuctaqa tii horaysay baa dhimanaysay horaan buu kuu soo qadin maadaamad xayatan buu sheeku soo yidhi markay dhimatayba u gudba wuxuu ihi maatad hadday dhimato saydida wa horaysay zawaja waxaa guurinaya man lahu lwalaa walaha yaa iska lahaa alwalaau liman actaq muctiqadaa lahayd dhimatay yaa iskale marka walaheeda wiilkeeda kow ka adda isbedesha mau ujeedaa eh, aqrab اlawliya huna waa maxay alibnu haweenaydaan dhimatay qariib casabeeda u horaysa waa ibniga marka asagaa hadda meherinaya hooyadii islaantay xoraysay asagaa hadda u noqonaya weli kadibna aabbihii eh, ilى akhiri alibnu uma alabu uma saa'ir اlcasabaati maca tartiibin fi اlwalaa waad soo marteen baylata fain fuqida haddii la waayo almuctiqu kii xoreeyaa la waayo iyo wa casabatu qaraabadiina waa la waayo kii ku ore gabadhan xoreeye lama hayo kaa wuxuu dhalay iyo wax la dhashay iyo wax asaga dhalayna lama hayo oo labca laga hadlay haddii waxay u guurtay sababkii saddexaad alqaraabatu uma alwalaau uma asalطanatu zawaja الsulطaan suldaankaa meherin xadiidka caaisha fain tashaajaruu fasulطaanu waliyun man laa waliya lah adaas ama a tafriic ka dhig ama a fasiixa ka dhig aday ku taalla warka sidaas wey mar ayagu hadday murmaan waxaa weeye walaayada waxaa iska leh sulaanka tafriic iyo fasiix udheeeyana dee ajnada lagu bartaanay lama weydiin karo wakada waxaa lamida yuawiju an goor buu muxuu ahaayey meheriyaa shan xaaluu sultaanku ama boqorku ama xaakimku ama qaadigu xilka la wareega shantii qaybo ka mid ah inoo sheego midikood waa maxay waa marka la waayo casabo gabadha meherisa ama muctiq iyo casabaadkiisi la waayo waxaa xigahaya xilka muslimiinta idigu hadda haddii la waayo wax idin xoreeyey baa de addoonnimo idin soo marin lama hayo qaraabaan laydin wayaa gabdhihiina guurinhay suldaanku xaggee joogaa sheekh irshaad aw hada suldaanku maanigaa suldaana <laughs> wa tahay ayib taasi waa garateen uma wakada waxaa lamid a ah. yuawiju wuxuu guurinayaa sulaanku wakada yuzawiju sultaanu idaa goortii cadala u mermeeriyo alqariibi kii sokeeye gabadhii meerkeeda uu ka wareegaysto iyo wlmuctiqu kii xoreeyeyba daliiluhu ijmaac masaladan cadlu waliy weligu hadduu gabadhii nin kufa ah uu soo doono nin u qalma oo kuf ah soo doonay nin gayaankeeda ah meher madhalkeedana ku filan guursan kara dhaqan kara dhaqan iyo abtir meel in aan ku lahayn yaa soo fadhiista soo doonay ayadna waan rabaabay tiri aabbaheed baa diiday id ciddii lahayd meerkeedii baa tii yeeli mayno waayo wadaadku wadaadku yeeli mayno waahe waa qoys yaroo langaab ah maxaa jira xooguu hadda kahor baan dagaalanay oon isku marganay dhiig baana dhex yaala maali dhowd baa nibaan saaxiibana loogu diiday gabadh sida ayadaa usbuuc ba laga joogo u badnaan oo la yidhi adiga aabbayaashaa iyo annagaa dagaalanay dhiig baana dhex yaalla weyna maana ka heshiina seed gabar aan dhallay u hawaysan karta soomaali weli ma bogsanin waxbaa labaatan iyo lix sana iyo soddon sana waba kama jiraan weli midiyaha lasu lisanayaa ayib waan ka ergey waa layga diida ataa ergadii sheegadaysa wakada yusawiju waad fahanteen baan u malayn intaa dan uga dego way fashilmaysaa intaa u dhaafi maayo marka hadduu weligii meermeeriyo gabadhii intaasoo la helay xilka waxaa la wareegi laysudhnaan mahay qaadiga muslimiinta xaakimka muslimiinta masaladaa daliilkeeda ijmac baa loo daliishaday ijmac waxaa soo guriya alimaam ibn xasm fii maraatib اlijmac waxaa soo guriya alimaam اlkabiir ibn mundir maxamed ibrahim ibn mundir fi اlawsط wa fi اlijmac ayضa intuba ku soo guuriyeen idan masaladaa masale aan muran lahayn wey ayb ya maxaa tidhi ibrahim qaadi haddii la waayo muxakam baa la yidhaahdaa waa gaari doonaa in sha allahu tacaala aniga xasaanaya xil saaranaysa ila gabadhu meeshan rafan mayso xoqor mayse zinana ku dhici mayse haddii qaadli la waayo oo weli la waayo oo casaba maxaan ku dhaha muctiq la waayo iyo wixii ka farcamay waxaan leenahay fabcauu xakaman bay tegi wain khiftum shiqaaqa baynihima taqaaneen tanna akan baabu taxkiim bay tegi doontaa laakiin ilahay noo baahin maayo labadaa masaleba sheekhu uu kuu sheegay wuxuu u gudbay intaana ka taga alimaam nawwi raxmat ullahi tacala caleyh fii kitaabihi alfataawa wuxuu ku yidhi cadligu waa kabiiratun biijmac اlmuslimiin in gabadh nin wacatay ninkaana kufteedu yahay aad u diiddo wuxuu hi waa kabiirat min alkabaa'ir biijmac اlmuslimiin firawdana wuxuu ku yidhi laysa min alkabaa'ir horan muxuu yidhi waa kabiiratun biijmaac almuslimiin fi rawd rawdat lmuftiin rawdat aalibiin cafwan wacumd lmuftiinna wuxuu yidhi laysa bikabiiratin marka allaiswaafajiyo dhibba male wadaadku waxa laga yaaba marna inuu sahawiyey marna uu saxnaa inuu kabiiraya baa loo badan lakin ijmac inuusan sugnayn baan u malaynaya nabiguna wuu ka hadlo wuxuu yidhi haddii uu idin yimaada nimaad ku qanacsantihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa fazawijuu haddaad diiddaan maxaa iman takun fitnatun fi اlardi wa fasaadun cariid tuu nabigu ka hadlay wy culummaduna go-aanka ay ka gaadheen kuna ijmaaceen laakiin mid walbaoo gabadh iska jeclaaday wuxuu iska dhiib moogtahay aabaheed baa ii diidanaya sheekhuuso hoosta kama mehersan karo ila hawlaha way badan yihiin minhaaj wuxuu ku yidhi wainamaa yaxsul cadu meermeerin waxay ku hirgashaa idaa dacad baaliqatan caaqilatan ani saasaa ii dhigan idaa dacad baaliqatun caaqilatunna way fiicanta marna waa xaalayn marna waa unfaacil dhibba ma laha idaa dacad hadday codsatoy wacato guurkii baaliqatun mid qaangaadha ah, caaqilatun miyirkeeda maankeeda qabto ay u yeedho ummadda ugu yeedho weligeeda ilaa kufcin mid u qalma mid gayaankeeda u alma kufrigu marka manaadka kufriga waa fasal iman doona markaan baan ka hadlayna maxaa kuf gabadha yaa kuf ah, yaanu ihin yaanu ahayn waa iman doonta oo wamtanaca uu diido zawjkii an weligii cafwan cani taswiiji inuu guursho waa in ay gabadhu tirada ninkan waa gayaankay waana igu filan yahay ha lai meheriyo markaasuu diiday yidhi maya weliba lagula degdegi maayo waa la hubsan ayadiibaa laska sheegatay waaa lagu yeedh weligeed aw waa aabbaha u yeedh odayga duubka weyn war maxaad gabadha ugu diidan tahay wadaadka bilaa akhlaaq weeyo anaa aqaana inay hebel weeyo fardi hadduu dhawarku waa caddahay odaygu ma aha in gabadhi baa sheegtay uun qoorta ku qabto oo gabadha meeri hawshu ma aha waa la hubsan waa la baadhi ayb taa sidaas wey walow cayanat kufan hal mar baana ku sugnaanaysaa wadaaddu waay dhn waxaana wanaagsan laba goor in lagu celiyo war maad ka dayn haddaad meherin weydo waa la meherin waad wilaaya guri maad joogti war gabadha meheri markuu madaxa gelgel war ka daa waa loo dig kadib baa la kala turi ee lagula boodi maayay dheh haddii laakiin lagula boodo hal mar intii laga hubsado laga dhaqaajiyo dhib ma laha walow cayina hadday bardhowdo gabadhi kuf-an mid u qalma oo gayaankeeda ah waxay tiri ninkaa cabdullaahi halay meheriyay tiri gabadhi wa araada alabu hayrahu odayguna wuxuu may xasan baan ku meherinaya isna kuf kale ah. falahu dalika fi lasaxi hawshaa xaq buu u iyo weligu asaxu saasuu leeyahay maxaa yeelay gabadhu guriba iska fadhida waa maqabiyad waa la masruufaa odaygaa mas maba taqaana ninuu qoor dheeroo caso quruxsan ba iska aragto iska dhex aragta wuxuu yahay ma rag ma si wax loo maamalo ma taqaan oo berjeex oo soo gubtay oo hooyadiis hooyadeed soo leeftay meelo badanna soo maray adduunkana ka warqaba waxna garanaya ayaa u talin oo dhi gabadh yahay kanyun ku wareerinne kanaa ku dhaqi kara anaa ka aqaan aabbo kanaa kugu barakeyey marka sidaasu asaxu warkiisu war sahlan ma aha ayib muqaabilku wuxuu leeya maya ayadaa loo dayn carruurtan isfahantay ee biyaha iska dhexragtay baa wada dhaqmi kartee odaygan geesaha waaweyn aad soo jiiday naga daabaa la leeyahay ayib daahir nas shaafici waxaa weeye alimaam shaafici wuxuu cadeeyey muqaabilka fi lum imaam shaafici filum wuxuu ku caddeeyey gabadhu ninkay dooratay baa lagu meherin odayguna ma gacan dhaafi karo sidaa darteed taqiduun subki wuxuu wa bihi aqul sidaa naska shaafici ku caddeeya baa saxan gabadh wiilaysan rabin iyo nimayn ramaadiisanka loo geliyo waa isku baaba'aanba khilaafba kama dhammaado reerka inta badan waa dumaa aan ka soconna almihi waa masala eh, khilaafiya naska shaafici baan haddaan muqalidiinnahay aan aan aan ku gaabsanaynaa fasalkii koobaad cafwan labaad waa dhammaaday fasalkii saddexaad buu u gudbay faslun fii sawaalib اlwilaaya mawaanic اlwilaaya asbaab اlwilaaya waad soo marteen alqaraabatu wاlwalaau wاsalطanatu hunaa wuxuu u gudbay waxyaabaha kuu diida kaana xayuubiyo gabadha awooddii aad ku marin lahayd welinimadii maxaad kaga baxdaa u weli baxayo ma maqasheen minaa jiraan waxyaabaad ku weli baxayo lahayd weeye halka waxa laga hadlaayo tu kaloo khaasana way iman doontaa insha allahu tacaala asbaabtu waa saddex waa a waa afar iyaduna asbaabta lagaga baxaayo walaayada waa afar ayib wuuna sheekhu kuu tirin doonaa insha allahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu tii hore saddex iyo tanna waa afar sheekhu wuxuu yidhi laa wilaayata liraqiiqin welinimo ooma sugna addoon liraqiiqin ama mubacad ha noqdo ama ha noqdo ini ha noqdo la kala qaadi mahayo cindana asxaab ra'yi baa nagu diiday waxay leeyihiin addoonku weliba u noqon gacashiisii hadday iyadu raalli ku noqoto in radiyat bihi halkaasay maaa l maaad leedihiin horaan baa iyadaa ismeherin jirtay bay yidhaahdeen halkaasay la aadeen ibnudur wuxuu yidhi farac baaila weeye calaa aslin baailin yaa idinka dhegaysta marka horeba yaa idin yidhi bu haweeney baa ismeherin karta ayagu waxay dhaheen addoonku wuu meherin karaa hadday iyadu raalli ku noqoto qiyaasan calaa annaha tuzawiju nafsaha hadday baaliqo xora tahay marka waa farcun baailun calaa aslin baailin waa lagu dagaalama masla amiim waxaan ka rabaa inaan khilaa inaan ijmaac jirin masaladan waxa loo cuskaday waa iska nadar nadarka waa maxay waaa linuqsaanihi baan anagu addoonku waaba dhibman yahay waaba badhe masagaa buuxa nin asaguba lahaystaah oo oday u adeegahaya oo sayid u khidmayna canjeerada u dubaya beeraha falahayo usha lala daba taagan yahay muxuu gabadh meherya mas-uul ka noqdaa qolyaha naga diidan waxay leeyihin war hawshan ninkan gabadha meherkeeda xilba kuma hayo maxaa yeele waa mas-uuliyad waa walaashii waa gabadhiisii waa kan idan mas-uuliyad yarunbu iska dhigi weligiina sayidkiina beertu u fadhi dhibba kuma hayso masagaa la saaran yahin idan yar mu bixin hayaa maxaa dhiboo jira waxay dhaheen ninka asagu aan guursan karin sayidkuaan fasixin si wax u guurinhaya maxaa iskaga xidhan baa layidhi ilan addoonku ma guursan karo naftiisa oo ma guursan karo ilaa biidni sayidihi waxaa la taa waxaa loogu diiday he wuxuu ku mashquuli islaamtan iyo xisaabtan dambe iyo reerkan ku mashquuli wuxuuna ka mashquuli hawshii iyo waxqabadkii sayidka laakiin hadda markuu walaashii ama gabadhiisi meerinayo muxuu ka mashquulahaya odayo waxaan soo doonnay gabadhaadii ama walaasha ama kan in adeerta waan fasaxeeyey hebel ku meheriya wuuba kiilan karaaba ama asagaaba gugasha fadhiisan kara tobankaa daqiiq shantaa daqiiq xilka marka uu nuqsaantu maxaa ka hoseeya asaga dhimanaantiisa la haysta nimadkiisa maxaa ka galay magac sharafeedkan saaran ee wiilinimada ayaa u diiday marka maslada lagu dagaalamay insaan iskaga ogaada ya labadubu taqiijinaya addoonnimadkaadu ma ficilad bay kaa qaadi adoo addoono la haystaah gabadha walaashaa iyo midaad dhashay iyo hooyada hadda calaa ra'yin kullisoo dhibkooda kuma dhibhayo xumaantooda adoommo ka raganimada badan baa jira boqorada la soco yaan lagu waalin baashu waa dhalashiyi dhiige ma aha gacan lagugu dhigay raganimada ku waayi maysid xiniyihii rabbi kugu abuuray in wadaad gacan kugu dhigay kuma tegayso <laughs> almuhim qadiyaddaa masale khilaaf ku jira wey laakiin alimaam abu cubayd qaasim bnu salaam ijmac buu soo guuriyey anlaa wilaayata licabdin laakiin ibnmundir wuxuu yihi khilaafku waa haabit wuuna sugay alawsad mujaladka sideedaad laba boqol sagaashan iyo saddex intuu ijmaca soo guuriye wuxu uhi wakhtalafuu fii wilaayat اlcabdi marka khilaafku waa haabit wey aan ka socon almuhim <clears throat> wuu u gudbay asbaabtii wilaayada sababkii labaad caf sababkii koobaad muxuu noqday mawaanic اlwilaaya waa alriq wاlcubudiyatu kow dheh aلثaanي waa maa yaslibu الnadara waxyaabaha aragtida iyo fiirada kaa qaada kaa xuyuubiya ayadna waa maanic madax bannaan aلثaanي waxaa wey waa maa yaslub الnadar aragtiba ma lihid caqliba ma lihid waabaad waalan tahay maadan qaangaadhin waa yeel baad noqotay cantatabay oo calyada daadanhayo asagoo in loo taliyo u baahan waxaad tahay caqligaa wax kaa galay maxjuuru calayhi bisafahin baad tahay yani waxaa loo yaqaan intaaba maa yaslubu الnadar ikiridda iyo umeeldiyada gabadha iyo guri wanaagsan irintiiso dhan baba kaa maan laa walaayata liraqiiqin walaa wilaayata lisabii ilma yar asaguna walaaye ma qaadi karo asagaaba haddee aan cibaaradiisii iyo walaayadiisii midna asagaa mas-uul laga yahay wa majnuun mid waalan loo tal oo ka dhigay wa mukhtali nadari daymadiisu mid ay dhiman tahay biharam bisabi haramin wuu duqoobay ilmo caruuru noqdayba suu u socday sagaaشan jir dhowr soomaaliya meel la gaadhay sideean dhowr bay ku cantabaa meesha sideean iyo dhowr dadku ay gabdhaha orostaan adduummada kale inagu waxaynu waa baab kaleba soomaalidu waa dadka adduunka u tabaryar baan u malay haddaan beri qolyahan filibiinka iyo muxuu ahaa iyo indho yarta aan kuwaas ayagu dhaannaa baan u malay wa muqhtala nadari daymadiisu fikirkiis ayay fikri baa loo jeedaa umeeldayda gabadha u meeldaya nin ay dhiman tahay wey maxay ku dhiman tahay biharamin waa yeelnimo wuu cantatabay aw amase khabalin khablin baad in la reebana waa bannaan tahay khabligu waa fasaadun fi اlcaqli cinda اlculamaa alkhablu waa fasaadun fi اlcaqli wadaadka wuxuu nin horaan caqli u dhasho nin rageed laakiin wuu duqobay idan caqligii baa nuqsaamaysa u socday u socday xusuustii garashadii eber nin talin karaba ma aha kaasi marka gabadh weli u noqon maayo waxaa kaloo lamid ah aw khablin ama waa dhiman yahayba waa badhba khilqima saas rabbi u abuurayba laga roono weeye marka waxaa weeye waa doqon caran weeye allihii alla ah kaas marka asaguna waxaan leenahay raallahu cid kale alla raadi maxaa yeele kufna ma yaqaan guur wuxuu yahayna ma yaqaan gabadha waxa kusan ma yaqaan ninka quruxsan wuxuu le kana anfacaya lagu sii daayo ayib meelu ka yimid midna ma garanayo waxaa lamidoo ah khabalka la ilxaaqiya iyo haramka nin walbo xanuun badan oo ba'an intuu ku dhacay maskaxdiisa uu waxyeelay garashadiisii iyo garaadkiisiiba u dhaawacmay wakada waxaa la mida maxjuurun calayhi mid laga sharay maamulka laga joojiyey bisafahin maamulxum hantidiisiibuu maamuli waayey waa safiih hilmihii maam nin shilimi maamuli waaye furuuj iyo abdaac iyo gurise u maamulahayaa wey caalimada haddaynu qabsanno khilaaf baa laftirkeedu ka taaga oo ibnu shubruma ibnu shubruma iyo abi xaniifa waxay qabaan jawaazu nikaaxi safi ninka safiyaha waxay dhaheen weli buu noqon karaa wuuna meherin karaa gabadha kuwan ayagu muran ma laha majnuunka sabiga iyo ninaa caqligiisiba kuwa iska daa amaa sabigu waxay dhaheen waxaa jira nin xoolaha aan maamulan karin laakiin afar maamuli kara dumar ah ismaba laasiman baa le xooluhu dhib badan yihiin sidooda maamulkooda nink laakiin waxaa jira hawsha hawl ay ka xidhan tahay maamulka xoolaha laakiin u furan tahay maamulka dumarka nin waxaa jira aan asagu waxba qaban karin laakiin afka iyo tale ee maskaxda ka nool waad maqlayseen gaalkii daawud ogloah in la yidhi wuxuu ku fiican yahay tandiirka iyo ah, talinta laakiin wax ma fulin karo markay casileen maxay ku eedayen reer turkiya waxay dhaheen waa musiibo dhisidda maamulka ha la taliyo xagga dhisidda caqlan nadaran talooyinka qoraalka alaabta balaayu samaynaya dii laakiin masaajidkan xerta ku jirta bal maamul wuxuu dhihi war maxay ahaayen wax xaggay ka yimaadeen isku baab ma aha nin baa meel rabbi u furi meella ka xidhahaya marka waxay leeyihin nimankaan labada wadaad waxay leeyihiin safiiha bixaja ee almaxjuur calayhi bisafahin weli buu noqon karaa i fi nikax isku baabna ma ay dheh hadduu sheekhu ku yidha maxjuurun calayhi waxaa kaa baxay waa safiih lam yuxjar safiih aan weli la sharin weli wuu noqon karaa hadduu yahay maxjuuru calayhi bifalasin waad soo martay asna waa weli huna waa maay waa maxjuuru calayhi bisafahin laa bifalsin ayb maxjuuru calayhi bimaradna maradka hadduusan aragtidiisa dhaawacaynin he waxuu meherin karaa waxaa laga hadlay waa bisafahin waa in xajri la jiro xajrigu uu yahay sababkiisu asafaha fii tabdiir اlmaal safahada ama ku qaangaadh oo markaad qaangaadhaba adoo safiha qaangaadho rushdiba ha lagaa waayo ama saad u fiicno waagi dambe maamulkaadu ha kharimo la kala qaadi maayo ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفاaت فالولاaية للأبعد sawاaب الولاaية مaay نoqotay <clears throat> mxuu hadda soo sheegay sheekhu laba laba weli kuwa dhiman ayb wuxuu idhi sheekhu wamataa kaana alaqrabu mar allo mar walba uu noqdo kii dhowaa alaqrabu awliyadii kooda dhowaa ama ha noqdo weli xagga qaraabada weli xagga cidqiga ha noqdee bibacdi hadi ay mutasifan multabisan bibacdi hadi ifaat sifaadan soo sheegnay waa maxay khabal fi nadar fi اlcaqli cafwan khabal eh, biharam eh, maxjuur calayhi bisafah majnuun sabi raqiiq intaasoo dhanba falwilaayatu welinimadii waxay u guuraysaa lilabcadi ka fog bay u guuraysa aabbihii baa noqday intanoo dhan laga helay aabbaha dan ma noqon kara sabi la socaad aabba ma noqon karo sabi awowna sabi ma noqon karaa maya waa ta waxaa laga hadlaya cidda ka suura gelaysa ayib hadday intaa ku timaado wiilkiiba yaa u wareegi walaalkiibay u guuri kolba sidaa loo awowgiibay tegi waad soo marteen qiyaasan masalada marka wilaayadu ay ka guurayso min alaqrabi ila اladii yaliih aw ila alabcadi waxaan uga qiyaas qadnay baab اlkufri qiyaasan cala اlkufri weligii aqrabka hadduu kaafir noqdo walaayada waxaa iska leh weliga ku xigee muslimka ah waxaan u deliishanay xadiidkii mashhuurkaa fi sir wاlmaqaazi wa ahlu sirna iskumaysan khilaafin qowla waaxida umu xabiiba binta abi sufyaan radi allahu tacaala canha um اlmuminiin iyadoo xabasho joogta ayaa nabiga lagu meheriyey camr ibn mayt damri nabigu kii diray ee najaashi u tegey hawsha u gudbiyey markii xaggii la tegey weligeedii wuxuu noqday khaalid bnu saciid iyo maahe cumaan bn cafaan baa meheriyey labadaa riwaaya isku hayaan ahlusiyarku labadooduba khaalidbnu saciid iyo cumaan bn cafaanna ilmo adeer bay ahaayeen ummu xabiiba oo waa muslimiin saxaabiyeen muhaajirayn aabbaheed oo weli qariib ana kaafirba fii makatuna madax weynaa marka iyadaa idan waxaan leenahay walaayad waxay ka guurtay min abi sufyaan alaqrab waxay u guurtay ila alabcad oo ibn cam ah bay aaday marka mawaanicu lwilaaya oo dhan qiyaasan calaa alkufri baan nidhi halkaasaan adugu la maraa waxaan qumanoo nagu haystana ma jiro mar haddii kii u horeeyey ay cudur ku dhacay yaa ku xiga ninka ku xiga hadde saasaa laisku ogaa wa qiyaasan calaa baab he baab alirti haddii qariibkii u sokeeyey uu maanic ku qumayo dhexli jiray ninkan dhintay ee meydkaa wiilkiisa ama aabbihii u sokeeyey hadduu maanic ku qumaya iskala dhaxalka ninkii ku xiga falaqrab falaqrab sidoo kalean leenahay wuxuu u gudbay imaaj wuxuu idhi wadaadku wاliqmaau miyir daboolku ama qalbimaahu waxaa la too agtaanada asukru bilaa tacadi haddaad saraanto adoon ku xadgudbin saraankaada irbad baa lagugu dhufta kawiisaa waabaad ku saraantayba dad baa noocaasa moogta caano geel baa lagu siiyey dad baaba ku saraababa daawo lagu siiyo lagu buufiyo unbaabaad waxaad ku noqotayba sidii nin khamro cab asukru bilaa tacadin iyo aliqmaau waa isku xugum cindana wuxuu ihi wadaadku cafwan wاliqmaau miyir daboolku in kaana hadduu ya laa yaduum midaan joogtaynaynin haaliban sida badan untudira waxaa la sugay ifaaqatu ifaaqaة اlwaliy gabadha aqrabkeed iyo weligeed u sokeeyey ayaa xoogow qalbimaha buu leeyahay uu yar doorsoomaa doorsoonkaa waan eegaynaaye ma yaha mid joogtayoo daa'ima wakti dheer qaata ama cumri dheerba qaata mise waa mid wax yar intuu qabta haddana sidii hurdada uu ka boodo hadduusan daa'im ahayn waa la sugi waa oday seexday oo kale intuu soo kacaye miirsanayo ama kaniinkii la siin jiray uu kabanhayaa loo sugahaya untudira ifaaqatu maxaa yeel liannahu waxaa qariib away inuu ka zoolo cudurka iqmaaha ka zawaali الnowm wain kaana iqmaagu hadduu yaduu mid joogtayna ayaaman maalmo untudira waa la koran hadduu maalmo lilcilati الsaabiqa maalmuu joogaa waaan lena gabadha iska sabir naftu kaa bixi mayse hal sagaal qaday ma tubnayn weyda iska sug baan leena haddii intaada suug karina iska soon ama xabakada ha lagu siiyo aday ku taallahay waan koranaynaa waqiila waxaa la yidhi maye la sugi mahaye tunqalu alwilaayatu lilabcadi wilaayada waxaa loo raray ninka ku xiga nin muqma calayhigan la sugi mahaye qariidka waxaa loo raray wilaayada ninka miyirka qaba ee ku xiga qiyaasan cala aljunuun baan leena tan qolyihii hore waa la sugi kuri waxay ku dhn qiyaasan cala الnowm liannahu yazuul kuwan ku yidhi qiilku yidhi lama sugaayo waxay dhn qiyaasan cala aljunuun bijaamici zawaa'il اlcaqli ayib taasi marka in la sugahayaa raajaxa in la sugayaa raajax maxaa yeelay masaladu waa masale abdaaca deg degaana waxba kuma socdaan nafna ma baxayso weligana waa taagan yahay waana mumkin in walaayada laga qaado idinka laga qaado muddo qariib ah dhakhaatiirtaana qiyaasi karaa in hawshaani ay e, zuulaysa durba iyo inaysan zuulayn waa la ogaan kara waag hor iska dhib badnayd walaa yaqdaxu alcama fi lasaxi walaa yaqdaxu ma dhaawac welinimadii alacma alcama cafwa indhala'aantu fi lasax haddaynu qabsanno weligii hadduu indha laya dhib ma laha waa weli aabbihii iyo walaalkii iyo wiilkii iyo adeerkii iyo indhala'aantu dhib ma laha indhowluhu asagaaba dadka caqli badan oo e, ka qiyaas badan oo indhihiisu u ilaashan yihiin oo macsiya balaayo arkaynin asagaaba ragga wax dheer marka dhan laga fiiriyo wali waay dhaheen ninkaani wax arka ma ahe gabadha kufkeedii ninku qaabku u egyahay waxba fahmi maaye halaga daayo muqaabilku saasuu leeyahay asaxu wuxuu le wuu waraysan karaa wal iga warrama ninkan ii yimid kolle waan salaam wuu xoog badnaayey seeya xaalkiisu bal ka warrama xogta xogta helaaya waa la warramaya walaa yaqdaxu alcama indhala-aantu dhaawici mayso filas haddaynu qabson aثaali sawaalib اlwilaaya kii saddexaad buu u gudba wa alfisqu alriqu iyo maa yaslib الnadara iyo alfisq iqmaag wuxuu ku jiraa maa yaslib الnadar buu ka mid yahay gooni uma tirsano sawaalib الnadar wuxuu ahaa asiba siba caruurnimo junuun iyo fasaad ku yimaada caqliga biharamin aw khablin iyo iyo alxajru bisafahin iyo alma iyo wii la halmaala kadib kii saddexaad buu u gudbay walaa wilaayata gacalnimiy weyne oma sugnaan mana welina ma noqon karo lifaasiqin mid faasiqoobay faasiquna fi curfi i waad barateeno waxaa weeye ninka kabiira kudha xaggan aan ka toobadkelin ama sagiira joogteeye calaa khilaafin fii mafhuum faasiq calalmadhab haddaan qabsano sagaal ariiq baa ku jirta sagaal ariiq calalmadhab waa tarjiix uruq waad soo barteen musalaxaadkiisii mutaahiriinta shaafici waxay u badan yihiin weligu marba hadduu weli noqdo faasiqnimo ku waayi maayo xilkiis isagoo faasiqa ayuu weli noqon laa nikaaxa ilaa biwaliyin baa l isaguna waa weli fankixuuna biidni ahlihinna baa waana weli walaa tacdum an yankixna aswaajahunna waa taagan yahay faasiqnimo inuu walaayada ku waayahayo daliil ma lahay shaaficiye iyo xanaabilo iyo jumhuurtu waxay soo tuureen xadiidkii ahaa laa ninkaxa ilaa biwaliyin murshidin wa shahida cadlin wاrushdu huwa alcadaalaةu baan idhi waxaana laga yidhi xadiidkaa ma asixin waa ziyaada munkara aw shaada muran baa ka taagan ijmaacna ma guntamin adu masla waa laysku hayaa mutaakhiriin shaafici waxay u badan yihiin faasiqa weli buu noqon karaa ayib waxayna yidhahdeen haddiiba hadda la yidhahda hala raadiyo weli cadli ah wayba alla tan in la helo aabbihii baa faasiq noqon kara wiilka soo qabta faasiq kale wey awuu soo qabta waaba ka daray waa hor isaguna khamrada shaqa ka dhigtay baashan kan soo qabta riboba ku aafaysan yahay adduunka o dhan baaba halis ah marka mutaakhiruuntu waxay rajaxaan cagsiga bay rajaxaan laakiin shaafic iyo mutaqadimiintu waxay leeyan laa wilaayata lifaasiq maxaa yeelay gabadha in loo daneeyaa la rabaa midka faasiqa ana iska danaysan waxaaba laga yaabaa gabadha dhanba inuu dhaafto dhaafsado mijin jaad ah marduuf ku dhaafsanaya marka waxaa weeye damba meeshay doon ha gasho balaayo afka hoo gasho ha howl u taallama wuxuu rabaa wuxuu caawa ku qayilo ii dhiba diyaradkii gabadhu intaasaa u dan ah marka waxay dhaheen faasiq gabadh laguma aamini karo waad ogtihiin biilki reer kaba lagu aaminaynin waa gar idan marxab igu celi sheekh nadir ha yaa gabadh laga soo doonay caruurtiisii haye intii buu qaatay ninkaa markay caruurtii dabkoodii dabaktiinhaya ee ku qaylahaya miyaa gabadh lagu aaminahaya ya walaay ma qaadi kareen almuhim haafici say u badnaayeen muhrin baan kuu sheegay ama imaam shaaficiya mutaqadim warkoodi wakaasa wayli kaafiru kaafirata wayli welibu u noqon alkaafiru weliga gaalka ah alkaafirata zawjad kaafira ah odayga gaalka haddii gabadhiisa gaasheed laga soo dooro welibuu u noqon karaa wey welibuu u noqon karaa maxaa yeelay wاladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdi lakala qaadim almunaafiquuna bacduhum min bacdin iyagu ha iswateen hawl noo taalla maaha alimaam ibnu e, e, mundir ninka la yihahda ibnu wax ijmaac u dhow soo guuriyeen wadaadka hore fii muxalla wadaadkana fi lawsat laakiin e, shaaficiyadu abu cabdillaahi alxaliimi iyo isagu ka soo guuriyeen cafwan ibnu xasam aan ka horeeye wuxuu ka soo guuriy abdullahi wahab wuxuu ka soo guuriyey ruuxa ninka muslimka ah odayga muslimka gabadhiisii kaafiradahayd welibuu u noqon karaa buuri hadduu doono ama muslim ha ka soo doono ama gaal ha ka soo doone asagu waa muslim weligu aabbuhu waa muslim awogu waa muslim laakiin gabadha laga soo doonay baa gaal ah way ridowday diintii bay ka baxday kadibna gaal baa ka soo doonay isla gaaladooda ama mid muslim ha ka soo doonay yaa weli u noqon haya weligii aabbaheeda muslimkaa u noqon buu saasuu ku tagay culamada intooda kale waxay maya والذiina kafaruu bacdum awliyaa bacdan waa goo baab weeye wاlmuminuuna wاlmuminaat bacdum awliyaa bacdina waa baab isma soo gallo ibnu wahab baa sidaa ku khilaafay isagoo marka ummadda inteeda kale xaggaasay tageen amaa abu cabdillahi alxaliimi asagu markuu meeshan marayo wuxuu qabaa kaafirku weli u noqon maayo gabadhiisa hadduu aabbihii gaal yahay aabbihii baa gaal ah gabadhina waa gaalad iyaduna cabdillahi alimi laakiin nin muslima soo doonay odaygu waa yahuudi ama waa nasraani gabadha waa nasraan ama waa yahuudiyan laakiin wadaad muslima soo doonay abu cabdillahi xalim wuxuu leeyahay meeshaan waladina kafar bacdum awliya bacd ma soconayso waxayn soconaynin wala yajcal allaha likaafirina caalmina sabiilan weeyo odaygan bay ugu amartaaglayn gaalka ah socon mayso ilaa qaadi muslimiin bay tegaysaa labadaa wadaad ayaa maslada iiriyey waxaana iga fiican ra'yiga ninka laad abu cabdillahi xaliimi waa ra'yi aad oo badan wey aad u xoog badan wey hmm. murtada waa la guursan karaa calaa ra'yin hadda kahor waan soo sharxay igu soo celinina somaana so hadda kahor murtada hadday u ridoodo ilaa yahuudi aw nasraaniyati culamaa qaba in la guursan karo murtadada majuusiyad noqotay ama mushrikad noqotay ama diin laawo noqotay diinoo dhan ka baxday ayadoo ununka loo gudan ama waa islaami laakiin hadday islaamka ka baxdo yahuudiyad noqoto ama ay nasraaniyad noqoto waxay la xukun tahay gawraca iyo guurka iyo wax walba qolyahaasay la mid tahay dhan wadaado waa idin garatay baan u malay marka miaalun baan oga jeedaayo miaalla bushi lagama keenay sidiisuba hawsha waa idinka maqan tahay cabdirashiid maxaa tidhi waa isku mid hadda cabdirasaaqku side ama mukafar ha ku dhacdo ama gaal weyn ba ha noqoto soon gaal ma ah bidcaday ku dhacday maxay tahay umana nasab sheeganin yahuudiya nasraaniyo middaa lama guursan karo middaa lama guursan karo ya hadday islaamka sheeganayso waxaa la maran meeshii yahuud iyo nasaare la mariyo o kale waad garateen waxbaa idinka dhex gooxahaya waxbaa idinka dhexguuxaya marka waxaad u baahantihiin habeen gooniha in fooda laydin geliyo gabadhu hadday ay ku dhacda bidca mukafara laba qaybood wey in ay islaamkiiba ka baxdoy ka bari noqoto muslim mihi ay taba bannaankaa istaagto taasi gaal si looga dhaqmi jira looga dhaqmi hadday yahuudiyad u gashana baab yahuudiyad geli hadday nasaara u gasho baab nasaareed geli hadday bannaanka istaagtana la xisaabtan waa garateen baan u malay midna waa mid islaamka sheeganaysa oo tukan oo soomi oo salaadi oo muslimad baan lay leh aduguna aad u aragta inay tahay gaalgeesa waaweyn oo waxay ku dhacday bidca mukafira gaalaysiinaysa jahmiyadii iyo wixii la halmaaloo kale weeye hadda kuwaas khilaaf baa ka yaalla sida anayda raajaxsanna waa la guursan oo waxaa la marin baabulyahuudi waannasaara gawraceeda waa la cuni waa la guursan gaalnimadana ka toobadkeen baa la daba taagan loo dayn maayo haddii qaadi iyo dawlad la helana ayadoo kugu mehersan iyo xadka lagu oofin jaf waa dhammaata way ka noqon weydo waa fahdeen baan u malay warkaa inaad garateen bay ilata ya kama soo horjeedo anugu weligay baan waliba intaan kuu sharxay wakti kugu bixiyey kama soo horjeedo fuqahadu waxay ka hadlaan wax walboo dhici kara iyo wax iman ka darsu-aalaha idinkaa furaya moogta anu ma furine wayeilkaafiru gaalku weliba u noqon alkaafirata gaasha taasi halkooda inaga dawa lakin waxaan ku qaynaa waa kaafirka hayru faasiqin fii diini yuhuuddu yuhuudnimo iyo nasaarnaanimo iyo gaalnimadiis hadduu yahay gaal faasiqoo diintooda waa ku xun wuxuu la mid yahay weligeenni muslimkaah faasiq ahaa ee walaayaa baxoobay gaalkuna uu walaaya baxoobahaya asaguna sababkii afraad maanica afraad alfisqu wاlxraamu wa sawaalib الnadari iyo wariqu afartaasay kuu soo noqotay waxraamu axad alcaaqidayn labadii caqdiga guntaysay midkoodoo muxrim caaqidaynkuda waa zawjkii iyo weligii waxraamu axad alcaaqidayn aw الزawjati yamnac wuxuu diidayaa صixaة الnikaaxi nikaaxa inuu asaxo xaaskiibaaba xaj xidhatay ama cumro xidhatay cumrada iyo xajka cindana ama faasid ha noqdo ama saxiix noqdo kala qaadi mayso ayaa xaj iyo cumro midood xidha saxiixan aw faasidan weligii ayaa cumro ama xaj xidha saxiixan aw faasidan yamnacu nikaaxa xadiidkii cumaan laa yankixu lmuxrimu walaa yunkax walaa yakhطubu muxrig wax ma guuriyo looma guuriyo ma doono wakiil ma noqon karo looma noqon karo baan taagannahay markaas khilaaf baana wakaalada ka iman doona insha allahu tacaala walaa tunqalu la rari maayo alwilaayatu fi lasaxi wilaayadu ma guurayso fi lasax haddii weligu uu muxrim noqday waa la sugi intuu xiraamka ka baxaayo intuu ka xalaaloobayo ayaa la sugaya dhihi mayno mar hadduu asagu muxrim yahay aabbihii baa muxrime away awowga awey walaalkeed awey dhihi mayno maxaa yeelay isagaa la sugaya haddaan la sugi karin sulطaanka caamkay u guuraysaa ayb fayuzawiju waxaa markaa guur haddaan weligii aqrabka abcadkaysan u guuraynin aلsulطaanu sulطaankaa guurin cinda ixraami اlwaliyi lalabcadi ka fog gurin maayo hadduu weligii muxrim noqdo sulطaankay u guuraysaa weeye ayb labaa loo kala qaadaayo haddii weligii asagoo weli ah u maanic ku qumo maanicaasoon ka qaadaynin walaayada burinaynin hawshu waxay u guurtaa suldaanka suldaankay u guuraysa haddii asagu uu waayo sifat اlwilaaya weligaadi gacalkii aqrabka ah wuxuu waayey welinimadii marka waxay u aqrabka ama abcadka waxaa tidhahdaba asaga ku xiga ama midka asaga ka fog bay u guuraysa laakiin isagoo weli ah oon fisqi ku waayin oon xisaab kale ku waayin baa maanic sharci ku qubay ka ixraamin ayib xabsi baa ku dhacay marka waxaan leenahay wixii la halmaala suldaankii uda mawaanic hadday timaaddo licaqdi nikaax limubaasharati nikaax diidaysa laakiin aan burinaynin wilaayadii waxay u guuraysaa suldaanka hadday laakiin walaayadu burto abcadkay u guuraysa qultu waxaan dhg haddaan ahay low axrama alweliyu weligu hadduu xaj xidha ama cumro aw izawju ama ninka gabadha guursan laabaa xaj iyo cumro xidhay facaqada wakiiluhu wakiilkiisiibaa guntay nikaaxi wakiilweliy weligii wakiilkiisii baa yidhi odaygu xaj buu ku jira laba calloo cadad buu qabaayo kaale anaa wakiilka gabadha kugu meerinaye wakiiluhu alxalaal wakiil الزawj oo xalaalo marka xaj aan xarmanayn ama wakiil اwaliy oon xaj xarmanayn lam yasixa nikaaxa ma asaxayo wallahu aclam maxaa yeele cindana wakiilku fii baabi الnikaax waa safiiru maxd wataabicu laa yufradu bixukmin baad soo marteen wakiilku hunaa wuxuu safiir ka yahay weligii ama zawjkii weligii zawjkiina waa muxrimiin adiguna qadiyadan wakiilo waxaa tahay ka muxrimin gabadha ma guurin kartid wakiil lagama noqon kartid wallahu aclam sidaasuu imaam nawowi yidhi raxmat ullah tacala caleyh wuxuu u gudbay masalo dhib badan oo gabdhaha ku masaafaysan jirteen walow aaba waliyu ilaa marwalow haaba alaqrabu ilaa marxalatayn zawaja sulطaan wa duunahumaa laa yuzawiju ila biidni fi lasaxi wuxuu sheekhu u gudbay oo ka hadlaya hadda walow haaba alaqrabu kii dhowaabaa wuxuu ku maqnaaday ilaa marxalatayn laba maalin socod marxalatayn waxaan ku soo marray kitaab qasr salaa baan ku soo marray marxalatayn adugu marka la soo gebagabeeyo siddeean iyo ko kilomitr baa laga dhigaa siddeean iyo ko kilomitr meel waxaan xusuustaa sheekh nadir uu ka soo jeedo waxaa ooli jiray afar dhagax baa ooli jiray oo saa ah iyo dhagax halkaasu kale ah zawjkii zawjada ku fadhiisan labada dhagax labadan kalena waxaa ku fadhiisanaya makhraatiyaasha ashaahidaan ninka xoogowa loo dhiibaya muxakamkii tuulada laga soo tuurayna dhagaxa shanaad buu leeyahay meel u dhaxaysa god cusbiya baarey weeye waxayna u dhowdahay god cusb gabdhaha waxaa laga soo masaafisan baarey kadibna baabuurka intuusan god cusba gelin baa la joojin hawshaa la kala tuuran baabuurka hore loo raacahaya waxaa la tegahayaa dood cusb ama mxuu hargeelle siddeetan iyo ko kilomitr bay ahayd xisaabuhu horaa la dhammaystay haddii xaggan cadaadle iyo balxagraad ka soo fijistana meel u dhaxaysa dharaaye iyo agteeda ayadna ah, lagu kala tuurtaa hawlahaas waa hawlihii waa hore igu dambaysay marka hawshaa sal ma laha masaafat baan daliil lahayn ilaa marxalatayn baan daliil lahayn waa furuuc mabniya calىa usuulin muhdama ayadoon waxba ka jirin laguna banaysanayo furuuj iyo abda musiib wey walow aaba hadduu maqnaado alaqrabu gabadha kii u xigaybaa ilaa marxalati laba maalin socod buu jiraa gabadha aabbaheed ama walaalkeed ama awowgeed ciddii mihirkeeda lahayd iyo walaayadeeda meel laba maalin socod bay jirtaa zawaja waxaa guurinaya asulطaanu qaadiga ama madaxweynaha ama xaakimka niyaabatan wey laa wilaayata markan sulaanku hadda wuxuu ku guurinhayaa niyaabatan can اlwaliy اlkhaa'ib ee ma aha u marka annaga aan wilaayabaxownaad weli noqon jirtay markaan wilaayabaxowno ayaad weli noqon jirtay hadda laakiin weli waan taagannahay wy mar haddaan taagannahay oo uun xooguu caqdigan ala baashirna ay suuro geli weyday maqnaasho iyo masaafada fogaanteeda darteed niyaabaad marka ka tashaajur walcad fain tashaajaruu fa sulaan waliyun man laa waliya soo lama dhihin hadduu ku mermeerina sulaan baa meherin soo lama dhihin hunaana aybubaa timid idan khiyaab baa yimid taa marka waxaa weeye bijaamici alimtinaac baa meesha ka dhexeeya hadduu maqan yahay waxaan suuro gelaynin weligii in gabadha u meheriyo hadduu ku mermeeriyo suuragal la'aan baa jirta hadday murmaan awliyadii suuragal la'aan baa jirta xiliyuhu marka qaadan jiray tii saddexaad ka dhigo suldaanku baasha u la kici jira marka hawshu walow aabaya fii matl manhaaj waxay u bedeleen walow uyiba alwaliyu ilaa marxalatayn gabadha oo joogta weliga oo fadhiya yaaba gabadha la masaafaysanba daf waxaa laga tuuri meel kadibna hawshaa lasoo kala tuuranaya xamar waag daafeed iyo meelahan yaa la geysan jira soo ma garanaysaa idinku dadka soo gadaal ka timid baa tiini marka ya cagaar mi ahayn mse daafeed daafeed baan xusuustaa anugu cagaaranta idinku wa iga dambaysaa laga yaabaa adugu marka hawlahaasoo dhan waa sal ma laha waxaa lagu aafoobay wadaad la yidhahda ibnu ziyaad oo yemani ahaa xadrami ahaa ayaa fataawi wuxuu lahaa shaadoo dhib badan wadaad dambo ardaygiisa ah yaa wuxuu ururiyey kitaab wuxuu ururiyey kitaab talkhiis اlmuraad min fataawa ibni ziyaad taasa waxaa ku qoran xataa gabadha haddii la xoogo la dhabar garaacdo dhdhac xoog baabur lagu tuuro kadibna la geeye siddeean kilomiter malxaratayn meer lagu dhufto waa khata mana fiicno waxay samey wayna edab daran yihiin nimankaas laakiin meerkii waa asaxay idinku waxaad ka hadlaysaa ama gabarh alle oo daafeel la geeye ama cagaara la geey baad ka hadlaysaa haddii la dhabar garaacdo dhabar garaac duqay ku dhashana wayba joogaane marka oo waaweyne hawlaha soomaaliya way soo martay hawlaha sal ma soo marteen habeen dhoweyd sayidina cumar radi allahu tacaala canhu maca saxaabati اlkiraam alimaam shaafici filum uu ku wariyo cabdirazaaq ibn abi shayba saciid mansuur in muslimiin safar ah haweenay ay nin u baahatay kadibna la yidhi ma sugi kara weligii meeshuu joogay hawlahaasi bal ninkan xakam ka dhigo nin xakam ka dhigatay waa la meheriyey sayidina cumar markii magaalada tahay loo sheegay muxuu sameeyey fajalada naakixa wlmunkixa waradda nikaaxaa waynu soo maray odaygu duubka weynaa iska yidhi xaakim baan ahay wuu karbaashay kii guursaday wuu karbaashay bur buu ku lafabixiyey nikaaxdiina muxuu yidhi waa hal bacaad lagu lisay buui iyo xoog dofar lagu eriyey marka sidaa waxba kama jiraan waa khusacbalaad asalku waxaa weeye budciga iyo farjiga gabadhaani xaaraan buu kaa yahay binasi wاljmac laguma banaysan karo ilaa biidni min ashaaric warkeedu macno ma laha bukyaha bukyat lmustarshidiin waay dhheen saddexda boqod baa iqi laga baadha bukyaha iyo bujayri maca alkhaiib iyo bakriga iyo baajuuri afarta boqod yaana saddex ku dheheli baajuuri calaa shax ibnu qasim soo ma garanaysaa iyo bujayrim cala alkhaiib harxigii aliqnaac abi shujaac buu saaran iyo bakrini nin la yidhaahdo isaguna inaan saaraaban malaynayaa kitaabka fatxulmuciinka inuu saaraaban malaynaya iyo buqyaha buqyatulmustarshida isagu waa musiibo meel fadhidaba waxaa ku qoran gabadha aabbaheedoo jiifa waa la mehersan karaa bay dheh duquu huuranhayaa wuu jiifa aayar baa weli loo yeedhin alaab qac baa laga way baxiyeen masalada ma banaanayo way bannaantayba ka naqaashay niman baa qalin ku dugo waxay dhaheen ninku waa maqan waa marfuuculqalam bin weligu waa jifaaba rufuca alqalama can alaain can naa'imi xataa yastayqid bay dhaheen allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha ninku waa maqan yay dhaheen nimankaa kutubtooda nimankaa tariib iyo axqaaf joogay haddana wadaadaha iska dhiga fasaadkay soomaaliya u geysteen abdaacdoodii iyo furuujtoodii guryahoodi wax la arkay maaha amminka qolyaha ku dabanabanoo moodaya diin wax ayada waxaa ummaddan lagu lugayn faracan marka xaggee daba taagan yahay faracan wuxuu daba taagan yahay qiyaasan calaa masalat alcadli bay leeyihin faracan daliil kale ma laha aan ka ahayn qiyaasan calaa masalat alcadli bijaamici almanc aw tacadur waxaad tihahdaba aw tacadur saasay leeyihiin marka laakiin ma socon karto walow haaba lemaa la sug ma naf baa go-aysa haddii ay tahay hawsha inaan la sugkarin haweenaydii la waayey ninkeedii maxaa u tana hala sugo afar sano cumrulkhaalib ilaa kadib ha ciddo darsato halkii mariya gabadha nabadda qabta weligeedba nin araga miskiinta ah iska soon ha la yidhahdo xabakadigan loo qasma dhib baa jira marxalatayn buu jira waaba loo farinjiri karaa aafadan lagu degdaya gabadha tii wayba rooned hadda waay noqotay walowquyiba ayb waxay ka niqaasheen boqyaha haddii gabadhii iska badaa marxalatayni haddii intaan la ordo aan webi kala gudbo duquna dabaal usan aqoonin gebiga isagoo ta wari daay warhamh ka daay qac baa laga siibda meerka intii garabka la qabto la dabaalo degta kale la geeyo odaygu dabaal ma yaqaano oo qolyihii ushintay qaataan saa dhihi jiray o kale qolyaha webiga qoodhin baa geel laga dhacay iyo geeli ka daba yimaadeen webigii markaan la moolinayso ushi in la qotumey maaha marka ushi bay saa u xuliyeen markaasna waa cagla inaga celiye meel la marmale marka waxaa wey waay dhee gabadhoo la dafo degtaale la istaagay odaygoo dhawaaqhay war ka daay war ka daay war ha mehrinina war haale kamihi yaa la mehrin karaabay dhe buqyaha waa ku qoran waaban hayn jiro dee diinba uu noo ahaa ayib ya ibnu ziyad waa shaafici m waa muftigii weliba alyaman junubkeedoo dhan ninka muftiga ka ahaaw marka hawlahaas waa iska waxaan daliil lahayn wey waa in laga istaaga hawsha ayada wa duunahuma duuna marxalatayn labada marxalad wixii ka sokeeya wuxuu ku maqan yahay maalan wax laba marxala ka sokeeya laba maalin socod wax ka yar laa yuzawaju afan laa yuzawiju guurin maayo suldaanku ilaa biidnihi idn اlwaliy filas haddaynu qabsan ayla markaa waa la sugi karaa waa in laga warsogo wey wailmujbiri wuxuu u gudbay sheekhu baabka afraad ee ku saabsanaa fi الtawkiil wallah aclam